baratankii bilowda bilowgii adduunyada baratankii bilowda barbardhac iyo badin mafi kale kula wacan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha door idaacadda kulmiye magaalada muqdisho maqal wanaagsan dhegeystayaal meel waliba joogtaan waa khamiis weyaan labada nofembar sanadka barnaamijka ciyaaraha door idaacadda kulmiye magaalada muqdisho waxaad ku dhegeysan doontaan qodobo ay ka mid yihiin kulmadii la ciyaaray aynu eegi doonaa kooxda kubadda cagta ma united oo la garaacay oo saddex gooli waxba ayaa lagu garaacay wareegii tobanka koobka kareokaabka dhibaato xoogan ayay dareemayaan taageerasha kooxda cagta ma united sidoo kaleeto waxaa durba shakila gelinaya tababarnimada ama shaqada tababarnimo ee tanhaag sidoo kale waxaan eegi doonaa bandhigii quruxda badnaa xalay liverpool ee soo bandhigeen laba gool iyo halay ku garaaceen kooxda kubadda cagta banamus sidoo kaleeto jelsia waddada guulaha ayay kusoo laabteen waxay laba gooli waxba ku garaaceen kooxda kubadda cagta ee blackborn rovers sidoo kale waxaanu eegi doonaa kooxda kubadda cagta arsenal gebiyahaanba tartanka waa laga reebay westeham ayaana saddex gooli hal kaga badaysay sidoo kaleeto waxaynu eegi doonaa wararka kale ee suuqa kaliibsiga kooxda kubadda cagta liverpool oo durba heshay ciidyahanka ay doonayaan suuqa januari sidoo kaleeto waxaynu eegi doonaa wararka kaleeto aynu eegi doonaa horyaalka sacuudi arabiya waxyaabaha ku cusub ama waxyaabaha ku soo kordha waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha door idaacadda kulmi magaalada muqdisho waa hagaag dhegeystayaal haddii ku bilaabnana barnaamijkeena ciyaaraha door idaacadda kulmiye magaalada muqdisho kooxda kubadda cagta ma united ayaa guuldaro xanuun badan ee garoonkooda trafford lagu geystay kooxda kubadda cagta newcastle united ayaa saddex gool waxba ku garaacday haddaba haddiinu eegno kooxda kubadda cagta ma united xilli ciyaareedkan aad iyo aad ay u liitaan iyadoona toddobaatan gudihiisa keliya laba jeer la garaacay oo garoonkooda lagu garaacay waayadanba waxaweyaan garoonka trafod ambool trafod wuxuu noqday garoon ay koox waliba tagto ay halkaan ay ku badin karayaan ama dhibcahay soo qaadan karayaan markaynu eegno xalay waxa weyaan saddex gool iyo waxba ayaa lagu garaacay kooxda kubadda cagta newcastle united ayaa gebi ahaanba tartanka ee karawkaabka wareegi lixi tobanka waxaweyaan ka ciribtirtay ama gebi ahaanba tartankan ee lagu magacaabo karawkaabka gool koowaad waxaweyaan almiron ayaa dhaliyay gool aad i aad u qurux badan waxaa ka hawiyay ciyaaryahaan dayer oo lagu magacaabo livermont ciyaaryaankan waa ciyaaryahaan mustaqbala ah oo ay liverpool aaniraada kooxda kubadda cagta newcastle united dhowaan kasoo qaateen kooxda kubadda cagta chelsea sidoo kaleeto goolka labaad ee ninka lagu magacaabo lowis hall oo kooxda kubadda cagta chelsea ka tirsan laakiin si loon ahaana ama ama ahaan ugu jooga ayaa goolka labaad dhaliyay kii saddexaadna waa ninka lagu magacaabo joe willig ciyaryaankii hore kooxda kubadda cagta arsenal jonathan ayaana goolkaasi ka caawiyey haddaba markaynu egno kooxda kubadda cagta united waxa weeyaan la daranay eh, ay dareemayaan iyadoona eh, tobabaraha kooxda kubadda cagta united uu shaaca ka qaaday in maqnaan doono kulanka xiga amba toddobaadka soo socda ay la ciyaari doonto kooxda cagta fulham markaynu egno xalay eh, shaxdii ay kusoo galeen iyo barbardhig haddii aynu ku sameyno ma united maxaa ka qaldan dhibaatada haysata xaggee ayaa laga haystaa markaynu egno golahaayuhu waxa weyaan xalay andre unana waa dadaalay laakiin waxa weyaan dadaalkiisii waa uu wanaagsanaa waayay sergio regulan iyo weliba lendlof iyo harri maguire iyo diego dailot ayaa wada ciyaarayay difaaca halka sidoo kaleetana qadka dhexe lagu soo bilaabay casamiro mansomot weliba ciiryaanka lagu magacaabo hannibal halka antony ganajo weliba anton marshia lagu soo bilaabay oo ciyaaryahanada sida hojeland rashford mactomany brno fernandes christian ericson amrabat xataa wambisaka ayaa soo laabtay oo isagu waxaweyaan wuxuu kasoo kabsaday dhaawaca oo muddooyinkii ugu dambeeyay uu garoomada ula maqnaa uu kula maqnaa markaynu eegno ciyaaryahaanadaas xalay waxaa weeyaan ciyaareen sida antony ganajo wilba rabat aan idhaahday anton marshial ma united weli xaaladooda ma wanaagsana oo qeybta gooldhalinta ayaa laga heystaa xil ciyaareedkan waxba lagama hayo antony sidoo kaleeto marshal sidoo kale rashford sidoo kale hogeland waxaa weyaan xil ciyaareedkan saddex gool ayuu dhaliyey oo keliya oo markii la eego eh, champions leaga horyaalka weli waxa muusan dhalin karokaaga sidoo kale marka ma united waxaa weyaan waxaa leeyahay horta dhibaatada haysta waxaa weyaan eh, marka hore falsafada erig tanhaag tanhaag markaynu eegno waxaa la aaminsan yahay in gebi ahaanba isaga waxa weyaan eh, la ceerin doono haddii labada kulan soo socda fulham iyo weliba kulanka kale horyaalka brmeleaga haddii ay badin waayaan kooxda kubadda cagta manchester waxaa weyaan gebi ahaanba la ceeriin doono waxaynu eegi doonaa dhowaan aan idiin soo gudbin doonaa tababarayaasha oo sharxan eh, tan haag ninka lagu bedeli lahaa markii la eego haddaba eh, markaynu eegno ciyaarta eh, saddex gool iyo waxba ayaa lagu garaacay kooxda kubadda cagta united xilli ciyaareedkana garoonkooda ayaa guuldarooyin aad iyo aad u xanuun badan ayay kala kulmayaan newcastle united waa koox inabaanan caadi ahayn xilli ciyaareedkan bilowgiisi ayay xumaayeen mooyaane laakiin waxaweyaan tan iyo saddexda kulan markii laga soo tagay ugu horeeya inta kale waxa weyaan waa ay badinayeen kooxda kubadda cagta newcastle united oo inta badan dhibco ayay qaadanayeen iyadoona tartankan mansidi ay kasoo afjartay ama ay kasoo reebtay tartankan sidoo kale kooxda kubadda cagta united labada manchesterba waxaweyaan waxaa reebtay kooxda kubadda cagta newcastle united markaynu eegno newcastle xil ciyaareedkan saddex gool ay ku garaacday united waxay laba labo gashay wolfis waxa ay afar ku garaacday kooxda kubadda cagta crystal palace waxay laba laba la gashay kooxda kubadda cagta newcastle ee westham waxay afar gool iyo hal ku garaacday newcastle inaba caadi maa b ay afar gool ku garaacday oo champions leaga wareega gurbiyada waxay laba gool ku garaacday banley waxay garaacday mancity oo inaban caadi hal gool ku garaacday waxay sideed ku dhufteen kooxda kubadda cagta sheffield united waxay barbaro la galeen ac milan waxay newcastle united garaaceen breford hal gool waxba waxay saddex gool iyo ku garaaceen kooxda kubadda cagta oo newcastle ayaa guuldaro kala kulantay bareton waa xilli ciyaareedka bilowgiisa sidoo kaleet waxay guuldaro kala kulantay koox cagta liverpool sidoo kaleeto mancity bilowga xilli ciyaareedkan marka shan gool ay ku garaacdo kooxda kubadda cagta astonvilla waa bilowga xilli ciyaareedkan marka newcastle united xilli ciyaareedkan bilowgiisii ayay ka jajabneyd mooyaane laakiin waxa weyaan tan iyo xilli ciyaareedkan bilowgiisi markii la gaaro ama labadii bil dambeysay baa saddexdii bil dambeysay newcastle waa koox markaasi bandhigoodii aad aad u wanaagsanaa haddaba tobaraha kooxda kubadda cagta newcastle united dhihawi ayaa waxa uu ku faraxsan yahay ciyaaryahanadiisa bandhiga quruxda badan ay sameynaya xataa newcastle markii la eego ciyaaryahaano muhiim ayaa ka dhaawacnaa waxaa le xataa ciyaaryahaano muhiima ah maysan u ciyaariyeen oo markii la eego sida bruno gamris oo kale xalay waxa weeyaan kursi keydka ayuu fadhiyey almiron kursi keydka ayuu fadhiyey ninka lagu magacaabo wilson kursi keydka ayuu fadhiyey tribier iyo ciyaaryahanada khatarta badnaa sida ninka lagu magacaabo damban iyo dhammaan ciyaaryahanadaas kursiga kaadka iyo fadhiistadas ay tahayna manchester united way ka faa waayeen oo ciyaaryahanada xalay ciyaarayay waxa weyaan waxaa kamid ah anton gordon carlinton ninka lagu magacaabo sidoo kaleeto ninka lagu magacaabo mataged longstaff jowo willock lews howl ninka lagu magacaabo eh, dabcan ciyaaryahanada sida ninka lagu magacaabo tino livermont sidoo kaleeto ciyaaraanka lagu magacaabo bowel domet ciyaaryahanadaasi ayaa ciyaarayay afarta ciyaaryahaan ee kusoo bilowday difaaca oo ciyaaryahaano markaasi dabcan aan ka haysanin safka koowaad idhaawi ama inta badan kursiga ketleyda marka waas ayaaba garaaceenba marka ama united waxa weeyaan xaaladan ayaa haysata oo qeybta difaaca lindelof iyo harri magway waxaa laleeyahay shaqadoodii way gabeen toddobaadkan laba guuldaro aad aad xanuun badan ayaa ku dhacday kooxda kubadda united mar masiti ayaa garaacday oo sidoo kale marna waxaa garaacday newcastle united marka ama united waxaa leeyahay xil ciyaareedkan waxba ma laga shansan doono oo dhibaato aad iyaad xanuun badan ay ku jiraan oo markii la eegana newcastle united waxay usoo gudbeen wareegga sideedamaadka waxaana la ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta chelsea wareegga sideedda marka haddii ay mancity hore usoo garaaceen united ay garaaceen chelsea inay kusii xijiyaan newcastle waxa weyaan innaba caadi maaha oo sanadkan sanad qurux badan ayay qaadanayaan marka eh, marka newcastle united aad iyo ayaa loo ammaanayaa tababaraha kooxda kubadda cagta united shaki ayaa la oo marka la eeg waxaa laleeyahay waaba macquul in gebyahanba la celiyo arsenal iyaguna xalay waa la garaacay oo saddex gooli hal ayaa lagu garaacay waxaweyaan david moys ayaa garaacay michael arteta sidoo kaleeto westerham waxaweyaan waxay garaaceen ciyaaryahaankii hore kooxda kubadda cagta ama ciyaaryahaankoodi hore diglaris ama diglaris ayaa goboldaro kala kulmay kooxdiisii hore ee uu kabtanka ka ahaa haddaba gandis markaynu eegno waxa weyaan goolka waad ninka lagu magacaabo binwaad ayaa iska dhaliyay ama ongool ayuu ahaa kadibna maxamed kudus ciyaaryaanka lagu magacaabay ciyaaryaankan inaba caadi maaha waa mid ka mid a ah ciyaaryahanada ugu khatarta badan afrika kasoo jeeda marka maxamed qudus ciyaaryahankan waxaa lagu bartay mundiyaalka dunida wuxuu ahaa ciyaaryahan inamaanan caadiyaheen kooxda chelsea iyo kooxda united iyo xataa mancity way doondoonayeen ciyaaryahankan laakiin kooxda westham ayaa ka dulqaaday oo ciyaaryahankan ayax ayuu ka tirsanaa eh, markaynu eegno eh, kooxda kubadda cagta eh, westham bandhig qurux badan ayay soo bandhigeen oo markii la eego u qalmeen in markaasi guul ay gaaraan sidoo kaletana markii la eego eh, westerham waxa weeyaan eh, boqolkiiba sideed iyo labaatan ka mid ah ayay banoniga ay haysteen ama kubadda ay haysteen ball positionka halka boqolkiiba toddobaatan labo ka mid ah marka banoniga mar weliba waxa weeyaan adigoo dadaalaya oo banoniga si fiican u ciyaaraya haddana laga badanaya marka boqolkiiba toddobaatan iyo labo ka ah ball positionka ama kubadda haysashada arsenal ayaa ku wanaagsaneed oo markii la eega ganars lix koorna ay ku tuureen halka afar koorna ay tuurteen kooxda kubadda cagta westerham markaynu eegno eh, shuudadka eh, marka la eego ay sameeyeen arsenal waa sagaal shuud halka afar shuud ay sameeyeen afartaasi ka midna saddex ka mid ah ayaa wuxuu ahaa shuud on targada shuud marka saddexdaas saddexdaba way dhaliyeen eh, westham inkastoo kan koowaad uu ahaa gool markaasi on goola ah iskudayada arsenal ayaa aad iyo aad u wanaagsaneed oo markii la eego sidoo kaleeto eh, markii la eego eh, dhanka baasaska lix boqol toddobaatan iyo sideed baas ayay sameeyeen arsenal halka lix boqol iyo sideed ka mid ah ay ku bilid gareeyeen boqolkiiba sideetan iyo sagaal ka mid ah waa uu wanaagsanaa baasaskooda arsenal marka sidaas ay tahana waa la garaacay laakiin sporis anirada koox kubadda cagta westerham Eh, baasaskay sameeyeen waa laba boqol lixdan labo marka eh, sidaas ay tahana way badiyeen oo markii laeg saddex gool ayaa lagu garaacay westham iyagu waxa weyaan difaacooda ayaa aad aad adag oo mar waliba waa koox mar waliba waxa weyaan waryahanadoodii aad u khatar badan sida ninka lagu magacaabo jared bowin maxamed kudus biraxma ninka lagu magacaabo bakawetha markii la eego arsenal iyagu waxay kusoo galeen shax iska macquula inkastoo ciyaaryahaan muhiima u ciyaarayeen sida inkatia oo toddobaadkan gudihiisii hatrigiisi ugu horreeye dhaliyey sidoo kaleeto tarasada ayaa kulankaa lagu soo bilaabay ninka lagu magacaabo nelson ayaa kulankaa lagu soo bilaabay fabio fiera kabtan gorgino gorgino ayaa xalay kabtan u markii ugu horeysay ganaris kayafartis sidoo kaleeto jensheko gabriel eh, ninka lagu magacaabo jacob cowe ben white iyo weliba ramsadali ramsadali isagana waxa weyaan waa lagu soo bilaabay laakiin ramsadali waa la garaacay oo markii la eego westham ayaa saddex gooli ay xal ku garaacday Eh, markaynu eegno martin odigaad ayaa isagu mid kamid ah goolka keenay fabia fier ayaa ka caawiyey laakiin sidaasay tahana arsenal waxa weyaan gebi ahaanbaa koobkan waa laga reebay oo taageerasha arsenal waxay leeyiin awalba koobkan karokaabay u ahaa eh, sanadkan waxaa rabnaa in horyaalka bermaliga aynu ku guuleysano sidoo kaleeto jambenesligana meel fiican ku gaarno ay leeyihiin taageeryaasha ganars laakiin koobkan koob muhiim ayuu ahaa oo markii la eego westeham way dadaaleen boqolkii boqol waxaweyaan guushiina way raacday david mois kooxdiisii sanadkan waxaweyaan waxay doonayaa in markaa uu koob kula guuleysto xil ciyaareedkii hore koobka conferenc leaga ayuu u qaaday david mois kooxda kubadda cagta westham haddaba waxaa dabcan kulmay david mois iyo hore digl rice wuxuu leeyahay diglan wuxuu ahaa aad u badan waan aaminsanayu leeyahay waxaan rajeynayaa mustaqbalkiisii inuu wanaagsanaado ayuu sii raacsiiyey ninka lagu magacaabo david moys michael arteta isagana wuxuu leeyahay waynu dadaalnay laakiin waynu noo markii la eego laakiin markii la eego arsenal eh, waxa weyaan michael arteta xalay waxaa laleeyahay waxauu ku qaldanaa in riski uu geliyo ama khatar uu geliyo ciyaaryahanadiisa muhiimka sida ninka lagu magacaabo digl rice bukaya saka iyo martinel sababta taa waxaa ciyaarta qeybta hore markii la eego eh, laba gool ayaa lagu lahaa iyadoona koox kubada cagta arsenal saddex gool lagu lahaa ayaa haddana waxa uu keenay bukayo saka martinel iyo diglras waxaa laleeyahy marka maadaama saddex gool ay ciyaarta meel usii socotay inkastoo ay kambaag ay samayn karayeen arsenal laakiin westham markii la eego hadiiba gool ay kaga hormartaba waa koox ay adag tahay in markaasi dabcan eh, aad gool keento marka laakiin sidaas ay tahana diglris iyo bukayo saka iyo martinel waxwey ay sameyn marka waxaa aad iyo loo amaanaya ciyaaryahanada sida ninka lagu magacaabo maxamed kudus iyo jared bowin iyo ninka lagu magacaabo baketa iyo ben raxma halka sidoo kaleeto aada loo ammaanay ciyaaryahanka lagu magacaabo edison alvares oo isaguna kooxda ku cusub oo dhowaan uu kusoo biiray kooxda kubadda cagta westham marka westham iyaguna waxa weyaan waxay garaaceen kooxda arsenal arsenal iyo manchester united na waa israaceen oo gebi ahaanba tartanka karow kaabka waa laga saaray labada kooxood waaweyn liverpoolna haddiinu eegno iyaguna way ciyaareen oo markii la laba gool iyo ku garaceen kooxda kubadda cagta barnmus wareegi lixyo tobanka ay kasoo gudbeen waxay markaan ay ciyaari doonaan markii la eego dhamaadka ay soo gudbeen haddaba ciyaaryaanka lagu magacaabo godi gagbo ayaa gool kuwaad bilaabay isaga ayaa gool kuwa dhaliyay kowiy soddon daqiiqo kadibna ninka lagu magacaabo justin oo ciyaara kooxda kubadda cagta barnmus ayaa goolka barbaraha keenay laakiin ugu dambeetii gool aad iyada qurux badan waxaweye darwinonis darwin xil ciyaareed qurux badan ayuu qaadanayaa ayaa goolka eh, guusha dhaliyey toddobaatan daqiiqa ciyaarta markay mareysa haddaba darwin xil ciyaareedkan waa uu duulaya oo markii la eego xil ciyaareedkii hore iyo xil ciyaareedkan barbardhig markii lagu sameeyo xil ciyaareedkan ayuu aadaed wanaagsan yahay haddaba darwin xil ciyaareedkan markii la eego afariy kulan uu ciyaaray kooxda liverpool toddoba gool ayuu dulbada sii marayaa sidoo kaleetana afar gool caawin ayuu haystaa marka darwin inaba caadi maha waxaa laleeyahay darwin nonis markan waxa uu yahay ciyaaryahaan markaasi dabcan eh, aad iyo aad usoo wanaagsanaanayo oo ciyaaryahankan wuxuu ahaa ciyaaryahaan aadaad u qatar badan markii uu joogay kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo benfica marka toddobaatan milyan ayay kusoo qaateen ama ay kaga soo qaateen kooxda kubadda cagta benfica xil ciyaareedkii labada kun iyo saddexiy labaatanka bilowgiisii sidaas ay tahana kooxda kubadda cagta liverpool waxa weyaan waxaa la lahayay ciyaaryahankan yacnii uu ku dhibaatooday bilowgiisa xil ciyaareedka laakiin Eh, ciyaaryahaankan waxaa la aaminsan yahay mustaqbalkan uu noqon doono mid kamid a ah ciyaaryahanada ugu muhiimsan marka yordan colob isagu mar hore ayuu sheegay wuxuu leeyahay darwin wuxuu u baahanyaan keliya waqti marka hadda waxaa la arkayaa darwin doonis inuu kooxda kubadda cagta liverpool uu la qabsanayo ciyaaryahankan aad iyo aad ay wanaagsan xilli ciyaareedkan oo markii la eego goolasha uu dheliyay tusaalahaan oo kaleeto goolka barnabos waa uu dheliyey liverpool kulankii nottingham forest waa uu ka dheliyey sidoo kaleeto kulankii kale oo ay kooxda kubadda cagta liverpool ay la ciyaareysa yurbliga kooxda kubadda cagta tolese waa uu dhaliyey sidoo kaleet waxa uu dhaliyey kulankii everton waa uu caawiyey kulankii eh, dabcan xulkiisa waxa weyaan urugway waa uu dhaliyey waana uu caawiyey brazil ay la ciyaarayeen sidoo kaleeto waxa uu dhaliyey kulankii urugway oo waxaweyaan colombia la ciyaarayeen gool ayuu dhaliyey sidoo kaleeto liverpool kulankii brighton labalabada gool ayuu caawiyey sidoo kale marka la eego westeham kulankii saddex gool iyo hal ee ku garaacis kooxa kubadda cagta liverpool waa uu dheliyey sidoo kaleeto kulankii laaska ay la ciyaareysa kooxda liverpool gool ayuu dheliyay gool ayuu caawiyey sidoo kaleeto kulankii astonvilla waxa weyaan laba gool ayuu hal gool ayuu caawiyey kulankii newcastle united waa kulankii bedelka lagu keenay liverpool ee qaadinaysa ridkaarka laba gool ayuu markaas dhaliyey waxaweyaan isagayaan saddexda dhibcood u qaaday liverpool siiyey marka darwin waa la amaanaya waxaa ciyaareedkan aad iyo aad ayuu u shaqeysanayaa liverpoolna marka waxay u soo gudubtay wareega xiga ee sideed dhamaadka ee koobka karawkaabka iyadoona liverpool ay la ciyaari doonto koox kubadda cagta westham marka westham oo arsenal kasoo badisay liverpool oo garaacda koox kubadda cagta ayaa wada ciyaari doona marka sidoo kaleeto waxaa aad loo amaanaya ciyaaryaanka kale ee lagu magacaabo rayan ganafebeg sidoo kaleeto water indu xataa xalay u ciyaaray maw saalax ciyaarta u dhammaystay laakiin waxa weeyaan Eh, ciyaarta yani golmoosna gool lama wacaaw laakiin aadaad u dadaalayay marka liverpool sanadkan waxay doonayaan inay koobabka yaryooga ay ku guuleystaan sida efa kaabka karokaabka yurub liiga iyo xataa horyaalka bermeliga waxay ku jiraan mid ka mid a ah tartamayaasha loo saadaalin karayo liverpool inay horyaalka sanadkan ay qaadi karayaan φουλή. Φωτιά την ταραμάζει, μια πατέρα ακούσει. dhanka kalena haddiinu eegnana kooxda chelsea iyaguna way badiyeen oo markii la eego staforbridge garoonkooda waxa weyaan waayadanba ay ku dhibaateysanaayeen laakiin wadada guulahay ay kusoo laabteen eh, chelsea laba gool ay ku garaaceen kooxda kubadda cagta ee eh, blackball leveres iyadoona kooxda kubadda cagta chelsea bedshil ayaa goolka waad bilaabay waxa weeyaan eh, qaladaad uu sameeyey ama qaladaad ay sameeyeen kooxda kubadda cagta blackball leveres kadib raximi starlin gool inabaan caadi ahan oo aad u qurux badan ayuu dhaliyey col balmer ayaa goolkaasi ka caawiyay col balmer waxa weyaan xilli ciyaareedkan markii la eego waa eh, ugu badan chelsea caawinta iyo weliba dhalinta sameeyey oo ciyaareedkan col balmer sagaal kulan uu ciyaaray kooxda chelsea saddex gool ayuu dhaliyey saddex gool ayuu caawiyey wayaan laba goolna uu dhaliyay marka col balmer shan gool ayuu xilli ciyaareedkan ku lug leeyahay waana in ka badan dhammaan ciyaaryahanada chelsea markii la eego raxim sterlin ayaa ugu badan xilli ciyaareedkan wax dhaliyay goolasha ugu badan afar gool ayuu haystaa ninka lagu magacaabo raximi sterlin halka ciyaaryahanka lagu magacaabo nicholas jackson weli isagana dhibaata uu dareemayo asigana saddex gool ayuu haystaa xil ciyaareedkan sidoo kaleeto markaynu eegno ciyaaryahaanada kale chelsea sida ciyaaryahanka muqeyl mudrig isaga laba gool ayuu haystaa kuwo kale waxa weyaan xaaladooda ma fiicna sida ciyaaryahanka madweke iyo ciyaaryahanada kale marka marka chelsea waxaa laleeyahay waa in weeryahanadoodii ay goolasha ay badsadaan ama goolasha ama goolo badan ay dhaliyaan haddaba chelsea markaan ogno ciyaarta bolbositionkooda waa iska wanaagsanaa boqolkiiba sdeen lixdan iyo saddex oo dhanka kubataysashada labiiy toban korna ay ku tuureen kooxda kubadda cagta blackborn sidoo kaleetana markii la eego todoba boqol labaatan baas ayay sameeyeen xalay waana mid ka mid a ah baasaskoodii ugu badnaa todoba boqol saddex baas waxay dhammaystireen oo ay kumbilid gareeyeen baasas gaariya lix halka kooxda kubadda cagta blackborn iyaguna afar boqol lix ay sameeyeen saddex boqol afartan iyo saddex marka kooxda buja waxa weeyaan eh, way iska dadaalayaan oo way fiican yihiin markii la eego laakiin wanu arki wadada guulaha ay kusoo laabteen isbuuca soo socda ama todobaadka soo socdana argentino waxaa ka hor imaan doonaa kooxdiisa hore ange bostagogl ayaa soo dhaweyn doona kooxda kubadda cagta chelsea bostagogl waa tababaraad u khatar badan tan iyo xilli ciyaareedkii hore ilaa hadda waxaaleeyahan waxaa leeyahay ange bostagoglu hoomkiisi ama gurigiisi waxaweyan ma lagu garaaceen oo kulamo badan iyo gurigiisi waxaweyaan ah biitin ku yahay marka chelsea waxaa laga doonaya mar koowaad in spors oo xil ciyaareedkan oo ah koox ambiitin ah oo xil ciyaareedkan la garaaceen horyaalka brmelega inay rikoorka ka jibiyaan sidoo kaleeto bostogoglu marka xataa waxaweyaan waayadan chelsea iyo spors kulankii ugu dambeeyey chelsea ayaa guuldaro kala kulantay kooxda spors markaynu arki doonaa haddii chelsea markaa guulaha ay sii wadan doonaan laakiin chelsea weligii lix iyo way ka gudubtay oo hadda waxa ay isku diyaarinayaan kulanka xiga oo sports wareega sideedhamaadkana waxay la ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta newcastle united oo hore usoo garaacday labada manchester manchester united iyo weliba kooxda kubadda cagta macity kale waxaad degeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha dowr idaacadda kulmiye magaalada muqdisho markana haddaynu eegnana wararka kaleeta ciyaaraha jira kooxda kubadda cagta liverpool ayaa lasoo warinayaa in markan ay heshay saxiixeedii ugu horeeyey ee suuqa january ay soo qaadan doonto waxaana la aaminsan yahay in ciyaaryahaan aad u khatar badan ee lagu magacaabo andrey oo u ciyaara kooxda kubadda cagta falemense ay kasoo qaadan karaan liverpool ayaa lasoo warinayaa in heshiis afka ah ay la gaartay ciyaaryahaanka qadka dhexe ee kooxda kubadda cagta falemense ninka lagu magacaabo andre trindade kaas oo ay doonayso inay ka dhigato saxiixeeda u horeeya suuqa januari oo laba bil uu ka harsan yahay kooxda hariiris ayaa xagaagan lala xiriirinayay sano jirkan heerka caalamiga ah ee dalka baraasiil laakiin waxay ku dhibaatoodeen inay dhammaystirto heshiiskan xidiga sabab la xiriira inay kooxdu doonayso inuu xidigan kala qaybgalo koobka lagu magacaabo kooba eh, libertadores madaxweynaha kooxda ayaa waxa uu shaaca ka qaaday inuu wadahadal gaar ah ula yeeshay koox kubadda cagta liverpool oo ku saabsan suurtagalnimada ah in xidigan uu dhaqaaqo laakiin keliya waxa uu shaaca ka qaaday in ciyaaryahankan ugu yaraan labaatan milyan soddon milyan ay ku doonayaan koox kubadda cagta falemense sidoo kale wuxuu leeyahay ciyaaryahankan waa ciyaaryahaan aadna u qiimo badan waa ciyaaryahan ka tirsan kooxda kubadda cagta falemense waa mid ka mid a ciyaaryahanada ugu muhiimsan kooxdeena ayuu leeyahay madaxweynaha kooxda kubadda cagta falemense waxaana sidoo kaleeta uu shaaca ka qaaday in ciyaaryahaankan haddii uu doonayo inuu baxo la fasixi doono laakiin kooxda kubadda cagta liverpool ayuu u sheegay in markaasi dabcan uu yaraan labaatan milyan soddon milyan ay ka bixin karayaan ciyaaryahaankan kooxda kubadda cagta filimens ayaa finalka kuba ee eh, libertadores waxay la ciyaari doontaa kooxda ee eh, lagu magacaabo buka junior novembar afarta taasoo la micnaha in andre loo ogolaan doono inuu dhaqaaqo kooxda kubadda cagta ee eh, liverpool ee garoonka anfield stadium waxaana la aaminsan yahay in kooxda kubadda cagta liverpool xiddigan ay muhiimad gaar haysiin doonaan markaynu eegno kooxda kubadda cagta liverpool hadda waxay haystaan ciyaaryahaan aad u khatar badan haddii aynu eegno qad ka dhexe magalister iyo sabaslai iyo ninka lagu magacaabo ryan garfambeg sidoo kaleeto weerarkoodu waxaa weyaan diego jota iyo darwin nonis iyo maxamed saalax iyo godi gegbo eh, ciyaaryahanadaasi waxaa weyaan xataa lustias waa dhammaan ciyaaryahanada ugu muhiimsan kooxda cagta liverpool marka liverpool waxay doonayaan in qadka dhexe ay iska sii xoojiyaan inkastoo ciyaaryahaan aad u khatar badan ay joogaan sidoo kaleeto kooxda kubadda cagta liverpool waxaa looga baaqayaa in laba ciyaaryahan ay soo qaataan waana laba ciyaaryahaan ka ciyaari karaya booska ee qadka dhexe ee difaaca ah oo fandaaj booskiisa maadaama fandaaj hadda da-u yahay sidoo kale liverpool waxaa looga baaqayaa in booska alexander arnold ee duwaha ah ay soo qaataan waxaa laleeyahay haddii liverpool labadan ciyaaryahaan ay soo qaataan iyo wiilka lagu magacaabo andred ay soo qaataan saddex ciyaaryahan wayaan suuqa januari waxaa la aaminsan yahay kooxda liverpool in markaas dabcan waayaheeda noqon karto koox laga cabsado marka waxaa laleeyahay liverpool marka waxay doonayaan in qadhexe ee burburi wiil daayara oo baraaziliyan ayna kasoo qaataan koox kubadda cagta falemase dhanka Chanty. dhanka kaleetana kooxda kubadda cagta ma united weli dhibaato ayay ku jirtaa waxaana eh, dhibaatadaasi ka hadlay dhibaatada ku jirta kooxda kubada cagta united ninka lagu magacaabo yordan colob waxaana uu ka hadlay dhibaatada haysata kooxda manchester united wuxuu leeyahay tababaraha kooxda cagta liverpool yordan colob ayaa ka falceliyey guuldaradii kooxda ma united ee kasoo gaartay kooxda kubada cagta newcastle ma united ayaa gebi ahaanba laga reebay koobka karowkaabka kadib markii ay guuldaro saddex iyo halaa kala kulmeen kooxda newcastle united markii uu fadhiistay shirka jaraa-id ciyaartii bernamus kadib clob ayaa natiijada kulanka united newcastle united arkay ama ka arkayba dhalo uu meel markaas dabcan ku xidhneed isagoo markaa ka falceliyey dhinaca liverpool ayaana iska xadirisay wareegaastii dhamaadka kadib markii labaiyo hal ay kaga badiyeen kooxda kubadda cagta bernamus markii la eego liverpool haddaba clob ayaa u muuqday mid markaasi u qaadan waayay natiijada kulanka iyo in newcastle united saddex gool i waxba ay ku hogaamiso kulanka inkastoo ah, uu ka dhacay garoonka trafod laakiin yordan club wuxuu leeyahay waa arrin markaa dabcan newcastle waa koox inaba aan cadayn weeyaan uu leeyahay newcastle waa koox khatar badan ma united kulanka labaad ee eh, ayaa la garaacaya oo saddex gool eh, iyo waxba lagu garaacaya garoonkooda oo marka wuxuu leeyahay dhibaatada ma united haysata waa dhibaato dabcan loo baahan yahay ciyaaryahanadaasi inay ka saaraan wuxuu leeyahay waxay haystaan ciyaaryahan aad u khatar badan ma united waxay ka mid tahay kooxa aad ku khatarta badan laakiin wuxuu leeyahay newcastle aadaed ayaan u ammaanaya sababtay tahay newcastle united waa kooxina waanan caadiahan waxa weeyaan eh, labada manchesterba way soo garaacday oo karowkaabka kulanka soo socdana oo karowkaabka weeyaan waxay la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta chelsea marka yordan colob wuxuu leeyahay newcastle koox la dhayalsan kara ma aha waa koox aadaeed u khatar badan marka wuxuu leeyahay newcastle united haddii ku garaacdo waxa weeyaan waad ogaan kartaa maadaama newcastle ay tahay koox inabaanan caadi ahayn marka newcastle united waxa weyaan waa koox xil ciyaareedkan wacdareyneysa oo markii la eego horyaalka brmer leaga waa kooxda xil ciyaareedkan goolasha ugu badnaaba dhaliisay oo markii la xil ciyaareedkan newcastle aad iyo aad ayaa loo ammaanayaa dhanka kaleetana haddiianu eegnana rio ferdinand ayaa aaminsan in xidigaha garabka uga ciyaara united sida ciyaaryahaanada rash iyo ciyaaryahaanada kale ee sida antony ay yihiin kuwa markaasi dabcan mashaqeystayaalah ridivils ayaa iminkaba dhibaato ay ku jirta markii la eego sidoo kaleeto xidigan lagu magacaabo rasmus hochland dhibaato xoogan ayuu dareemaya laakiin waxa uu dabcan dhaliyay saddex gool oo james leaga oo rio ferdinand waxa uu sheegay in antony rash ay xidigan ka caawin karayaan in goolal badan u dhali laakiin sidaas ay tahana rushna way jaban tahay yuu antony sidoo kaleeta way ka jaban tahay yuu yidhi rio wuxuu leeyahay waxaan qabaa inaan u baahan in aan sameyno qaab aan xidigaha kooxda uga faa'iidaysanayno awoodooda ayuu yidhi rio ferdinand sidoo kale wuxuu leeyahay waxaad eegtaa ninka lagu magacaabo hojilan waxa uu doonayaa in kubadda loosoo korooso waxaad aragtaa goolasha uu dhelinayay jamins liga waxaad arkaysaa qaabka uu inta badan uu bareeshar u saaraya kooxda kale kasoo horjeeda wuxuu leeyahay kubadda garabka gee kadib soo koroos antony ma karoosi kara yuu leeyahay waxaunu isku dayayaa inuu kubadda la galo diilanta ganaaxa sidoo kaleetana marcos isaguna sidoo kaleeto ma samayn karo xidigaha garabka difaaca ka ciyaara waa in madaxa soo saaraan kubad kadibna waa in markaas dabcan uu dhaliyaranka lagu magacaabo hoogland laakiin intaasi ma laga helay yuu leeyahay difaacyadu waa eber sidoo kaleetana ciyaaryahanada garabka sidoo kale wuxuu leeyahay bruno fernandes waa mid ka mid a ah ciyaaryahanada ugu muhiimsan waxaa looga baahan yahay bruno fernandes in isaguna uu qeyb libaha looga qaato caawinta ciyaaryahanka hoogland sidoo kale toriya ferdinand wuxuu leeyahay markaad eegto waryahanada kale ee horyaalka bermeliga jooga tusaaleahaan ciyaryaanka haalan haalan inta badan waxaa caawiya markii uu joogo kevin dubronia sidoo kaleeto markaad aragto benaado zilfaha iyo ciyaaryahanada kale way caawiyaan laakiin markaad haysato weriyahaan aad u khatar badan waa inaad ciyaaryahanada kaleeto sida difaaca iyo weliba kuwa kale ee dabcan qadka dhexe iyo garbaha weeryahanada ka ciyaara waa in ay caawiyaan ayuu yidhi ninka lagu magacaabo ariya hadaba haddaba markaynu eegno koox kubadda cagta united xaalad daran ayaa haysata waxaa hadda shakil gelinayaa oo durba tababaraha koox kubadda cagta united ninka lagu magacaabo erigtanhaga haddaba erigtanhag waxaa leeyahy waa tababarihii ugu xumaa taariikhda markii la xil ciyaareedkan koox kubadda cagta united guuldarooyin aad iyo aad u qaraar badanaya garoonkooda taraafad loogu geystay markaad eegto horyaalka bermeliga breyton ayaa kusoo garaacday crystal balas ayaa kusoo garaacday sidoo kaleeto jamins leaga waxaweyaan waxaa kusoo garaacday kooxda kubadda cagta galatasaray waxaa kusoo garaacday kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo bayer munig waxaa kusoo garaacday newcastle united oo xil ciyaareedkan marka taasi waxay ka dhigan tahay leeyahay in hadda eh, tababaraha kooxda kubadda cagta munited uu yahay mid ka mid a ah tababarayaasha ee eh, laga ceerin karaya sida deg dega waxaana la aaminsan yahay inuu yaraan saddex tababare ay ka dhigan karayaan bedelka rigtanhaaga markaynu eegno waxaa hadda warku waxay sheegayaan in ay macquul tahay ama si shoog ay ku dhici karayaan arrintan oo ah in tababarihii hore koox kubadda cagta chelsea ninka lagu magacaabo garan botter uu dabcan uu macquul yahay in markaasi dabcan xilka kala wareego sidoo kaleeto zinadin inkastoo zizu zidan uu doonayn inuu markaa tababar mayunaad u noqdo laakiin waxaa leeyahay isagu xataa waa macquul laakiin waxaa la aaminsan yahay xataa antonio conte waa mid ka mid a ah tababarayaasha la saadaalinayo in kooxda kubadda cagta mayunated ay tababare ka dhigan karayaan marka tababare tanhaag sheek ayaa oo markaa toddobaadkan gudihiisa laba jeer ayaa la garaacay taas oo ka dhigan in koox kubadda cagta united xaalad xun ay ku jirto waagaga dhegeystayaal guud ahaan barnaamijka ciyaaraha duur idaacadda kulmiye magaalada muqdisho intan ayaan kusoo gabagabeynaya barnaamijkan barnaamijka higaan koran